بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين waxaaynu ku joognay maalinkii inoogu dambeeyey xadiidka toddobiyo tobnaad oo aynu soo dhigannay iyo ka sideediyo tobnaad oo aynu maanta ka bilaabi doonno in sha allahu tacaala قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan wa fii bacdi nusakh xasanun saxiix waxa uu yihi markaasi sheekhu raximahu llah waxaa laga wariyey abi dar oo magaciisu markaa u ahaa jundub ibni junaadah iyo abi cabdiraxmaan mucaad ibni jabal can rasuuli illaahi rasuulka ilaahay waxay labadoodaasi ka wariyeen qaala inuu yihi itaqi illaaha alla ka cabso xayumaa kunta meel kastoo aada ku sugan tahay wa atbici asayi'ata alxasana xumaantana raaci wanaag tamxuhaa wanaaggaas ayaa xumaantii masixi doone wa khaaliqi innaasa dadkana kula dhaqan bikhuluqin xasan akhlaaqad wanaagsan ittaqi illaaha alla ka cabso xayumaa kunta meel kastoo aad ku sugan tahay wa atbici wa atbici sayi'ata alxasana xumaantii aad samaysayna wanaag raaci oo ka dabageey tamxuhaa way masixi doontaaye wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadkana waxaad kula dhaqantaa akhlaaqad wanaagsan <clears throat> waayo xadiidkan culimmadu waxay yidhaahdeen waa xadiis aada iyo aada markaasi u jaamica isla markaasina wuxuu koobsanayaa labada rukni ee uu leeyahay xusnu lkhuluq akhlaaqada wanaagsani labada rukni ay ku taagantahay tahay labadaba uu koobsanaya labada rukni ay ku taagantahay tahay akhlaaqada wanaagsanina waxay tahay xusnu lkhuluqi maca alkhaaliq iyo xusnu lkhuluqi maca alkhalq in in ilaahay subxaana wa tacaala si wanaagsan loola dhaqmo ilaahay la wanaag dhaqankuna ama si fiican in si fiican ilaahay loola dhaqmaanaa macnaheedu waxa weeyaan imtithaalu awaamirihi wa ijtinaabu nawaahiih ilaahay wuxuu ina faray inuu inaga helo wuxuu inoo diidayna inuu inaga waayo sidaas oo kale waxaa ku jirta khalqiga oo si wanaagsan loola dhaqmayo oo waata la yidhi wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan ta hore ilaahay ku saabsanna waa taliidhay itaqi illaaha xayumaa kunta alla ka cabso meel kastoo aad joogto waaye alla ka cabsigu waa maxay ma macna taqwa taqwada culimmada hadallo badan bay ka yidhaahdeen tacriifkiisa laakiin waxaa markaas waxa weeyaan ugu fiican tacriifka cali bn abi aalib radia allahu canhu laga naqliyo inuu yidhi markaasi attaqwa allah ka cabsiga waxaa la yidhaahdaa alkhawfu min aljaliil ilaahay inaad ka cabsato subxaana wa tacaala waalcamalu bitanziil kitaabka qur-aankaana inaad ku dhaqanto waalqanaacatu bilqaliil waxa yare ilaahay uu kugu arsaaqana inaad ku qanacsanaato oo aanad ka hanqaltaagin walisticdaadu liyowmi araxiil iyo inaad u diyaargarowdo maalinta dambe ee markaas waxa weyaan loo guuri doono inaad u diyaargarowdo camalkeeda inaad la timaado afartaa rukni buu markaas waxa weyaan ku sheegay waa in markaasi qofku alla uu ka cabsado alkhawfu min aljaliil ilaah in laga cabsado isla markaasina qofku markuu ilaahay ka cabsado inuu la yimaado alcamalu bitanziil qur-aanka kariimka inuu ku camal falo waalqanaacatu bilqaliil wixii yaraa ilaahay siiyey inuu ku qanacsanaado iyo walisticdaadu liyowmi alraxiil maalinta dambe ee qiyaamaha ee xaggeeda loo rexlaysanayo loo guuraayo inuu u diyaargaroobo taqwada iyo alla kacabsigu waxaa mar waxa weeyaan shay aad iyo aada u qiimo badan qof kasta markuu ilaahay ka cabsado ilaahay subxaana wa tacaala diiq kasta iyo cidhiiri kasta uu galo makhraj buu ilaahay ka siiya subxaana wa tacaala tay allah subxaana wa tacaala tilmaamay ballanna ku qaaday waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala qofka alla ka cabsadaa makhraj buu u samaynayaa meeluu kaga baxo cidhiiriga uu galo isla markaasina ilaahay wuxuu ka arsaaqayaa meel aanu isagu dhaadaynin ama si aanu garanaynin ama si aanu kaba filayninba waa markay alla kacabsiga dhabtaa markaas waxa weeyaan laga helo alkhuluq alxasan akhlaaqada wanaagsan iyadu maxay tahay culimmadu waxay yidhahdeen akhlaaqada wanaagsani afar rukni bay ku taagan tahay sida markaa taqwadoo kale afarta rukni ay ku taagan tahay waxay tahay waxaa la yihahdaa badlu nada wa kafu ladaa waxtimaalu ladaa wa basaatat lwajh afartaa rugni bay ku taagan tahay oo macnaheedu ay tahay kafu ladaa aan idhaahdo badlu nadaa wanaagaaga dadka inaad gaadhsiiso wax wanaagaad leedahay dadka inaad gaadhsiiso isla markaasina kafu ladaa dhibtaada dadka inaad ka haysato waxtimaalu ladaa dhibta dadka kale ay kuu geysanayaan inaad u dulqaadato isla markaasina waa bashaashat lwajh wejigaagu weji furfuray inuu noqdo oo qof cabuus aanad noqonin afarta qofka laga helaa oo qof akhlaaqad wanaag halkii ugu fiicnayd ka taagin wa asxabu wa ascabu hadihi alarkaan alrukn athalith arkaantana waxa ugu adag runiga saddexaad oo ah markaas ixtimaalu ladaa dhibta ay dadku adig kuu geysanayaan oo qaadato ta ugu adag waa taas adigu wanaaggaaga dadka waad gaadhsiin kartaa oo ilaahay hadduu maalku siiyey maalkaaga muslimiinta qaarkood waxood ka siin kartaa haddii ilaahay cilmi ku siiyey cilmigaaga dadka waad gaadhsiin kartaa haddii ilaahay jaah iyo sharafuu ku siiyey sharaftaada dadka waad ku anfici kartaa dhibtaadana waad ilaashan kartaa laakiin qodobka adag waxa weeye marka dhib lagula yimaado inaad dhibtaasi ku beddesho wanaag amase cala al aqal inaad dulqaad samayso saddex darajaanay taasi leedahay waxaa la yidhahda markaasi alcafwu iyo alxilmu iyo alixsaan saddexdaa darajay leedahay cafwigu macnihiisu waxa weey qofkii dhibta kuu geystay inaad iska caafiso adigoo qalbigii laakiin wax ugu haya dhibtii ka dhalan lahayd dhibtaa uu kuu geystay abaalmarintii aad ku abaalmarin lahayd wa jazaau sayiatin sayiatun miluha xumaan la mida ah halkaad ku abaalmarin lahayd baad iska cafisa iska dhaaftay laakiin weli qalbigaagu saafi ma aha xilmigana waxay yidhahdaan culimadu waa inuu qofku markaas waxa weeyaan qalbigiisa iyo qaalabkiisaba qofka ka cafiyo oo markaas waxa weeyaan qalbigan waxba ugu haynin isla markaasina dee sida kalena uu cafiyey ixsaankuna uu kasii sarreeyaayo waxa weeyaan wanaag xumaantii uu kuu geystay inaad adigu wanaagba ugu bedeshaba dhibtii uu kuu geystay inaad wanaag ugu bedesho waa sunku sunkusiiye subagsii halka soomaalidu ka odhan jireen nin markaas waxa wey adiga sunku u qooshaya adiguna aad subag siinayso iyo markaasi malab iyo wax wanaagsan waata ilaahay uhi idfac bilatii hiya axsan marka dhib lagu geysto ta wanaagga badan adigu ku bedel fa faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim kii cadaawadu idinka dhexaysa waxaad arki doontaa isagoo la moodaba weli xamiim caleyh saaxiib hoosaadkaaga iyo dadka kugu jecel ayuu markaas waxa weyaan kamid noqon doonaa markaa iyaduna markaas arkaanta saddexda ah ayay ku taagantahay tahay akhlaaqada wanaagsanina waa shay markaasi aada u qiimo badan wa kafaaha sharafan sharaf waxa ugu filan inuu rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam ahqalu shayin fii miisaani alcabdi yowma alqiyaamah xusnu lkhuluq miisaanka addoonka maalinta qiyaame wax la saaro waxa u qiimo badani waa akhlaaqada wanaagsan waayahay rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay atbici sayi'ata alxasana haddii xumaan aad samayso xumaantaada wanaag ka dabageey tamxuhaa way masixi doontaaye xumaanta markaad samayso haddaad rabto marka inaad ka towbad keento towbadkeenka aad ka towbad keenayso waxaa ugu muhiimsan qofku inuu ka murugoodo xumaantii uu sameeyey murugada aad ka murugoonaysaa waxay keenaysaa inaad camallo wanaagsan ka daba dabageysa si ay u masaxdo hase yeeshee haddaanad u haysanba inaad dambaabtayba ama markaad dambaabto aanu dembigani wax weynba kula ahaynba lagama yaabo inaad istilaa dembiga wax masaxo keen oo markaas waxa weeyaan aada camallo wanaagsan la timaado laakiin markuu shaygu kugu weyn yahay baad sidaad samaynaysaa sida asxaabta rasuulku ahaan jireen caaisha radia allahu canha ayaa waqti waqtiyada ka mid a cabdillahi ibnu zubayr bay wax dhex mareen dabadeetana waxay ku dhaaratay inaanay weligeed la hadlaynin dad baa markaa u tegey iyagoo markaa uga shafaaco qaadaya cabdillaahi ibnu mascuudna cabdillaahi ibnu zubayrna wada weliba dabadeetna aad bay uga adkeeyeen oo in dhowr jeer bay dhaariyeen inaanay ka goosanin markaasu cabdillahi ibnu zubayr oo markaasi waxa weeye aan aanay weligii ka aamusnaanin waayo rasuulka yidhi sala allah alay waslm laa yaxilu limuslimin laa yaxilu limuminin an yahjura akhaahu fowqa halaatin qof mumin oo ma banaana inuu walaalkii ka hijroodo saddex cisho wax ka badan deedna waxay tii wallahi nadar baan galay nadarkuna uu adag yahay wax laga noqon karana maaha say ugu calaalinayeen markii dambe waxay ka dhaadhiciyeen inay nadarkeeda ka kafaaro gudato nadarkii ay ka kafaaro gudanaysay iyadu waxay u arkaysa inay dembi weyn ku dhacday maadaama nader naderkii ay burisay way soomi jirtay oy salaadi jirtay oy markaa addoomo xoreyn jirtay ilaa laya afartan qoorood bay xoreysay afartan waxa weeyaan qof oo addoommo ah ayay xoreysay nader ay gashay keliyata oofintiisa alshaan ka kafaara gudashadiisa kadalika cumar bn khadaab radia allahu canhu markii uu rasuulka sala allahu alayhi wasalam dagaalkii la odhan jiray ama sulxiga loo jeeda sulxulxudaybiya markii rasuulka sala allahu alayh wasalam hadalla yar adag uu ku yidhi oo la yar murmay rasuulka sala allahu alayh wasalam markii dambe u aad buu uga murugooday wuxuu ihi famaa ziltu usalli wa asuumu wa atasadaqu wa uctiq kamaan zuulin inaan salaad tukado oo aan sadaqo la baxo oo aan soomo oo wax markaas waxa weeyaan eh, addoomma aan xoreeyo sababtuna waa maxay waxa weeye markaasi kafaaratan limaa facaltu yowma idin maalintaa waxa aan sameeyaan oo ka kafaaro gudanaya marka qofku markay waxaani kuwan yihiin ayuu had iyo jeer camal saalixa inuu ka dabageeyo isku daya laakiin haddaynay kula weyneynba suurtagal baa markaasi waxa weyaan ka dabageyso qalbigaaga ha ku weynaado marka hore macsiyadu ha eegin yaraanta ay yartahay waxay culimadu odhan jireen laa tandur ilaa sigari almacsiya walaakin indur ilaa cidami man casayt ha eegin macsida yaraanteeda laakiin waxaad eegtaa ciddaad caasiday weynideeda eeg ilaahay subxaanahu wa watacaala taasaa keenaysa markaasi inaad ilaahay subxaanah watacaala uga noqoto waxyaalaha ugu wanaagsanee culimmadu sheegeen in xumaanta laga dabageeyo si ay u masaxdo waxaa ka mid ah adducaa inuu qofku aada ilahay u barya ilahay inuu dembigiisii ka cafiyo ka dhaafo inuu ilaahay aada iskuu dhuudhigo yaa rabbi qad caduma dunuubii kahratan walaqad calimtu biana cafwaka acdamu yaa rabbi in lam yarjuuka ilaa muxsinun faman da aladii yaluudu wayastajiiru lmujrimu wuxuu uhi ninkaa shaacirkaahi rabbigayow yaa rabbi qad cadumat dunuubii karatan rabbigayow dunuubtaydii way weynaato aad bay u badatay farabadnaan awgeed bay weynaatay laakiin walaqad calimtu bianna cafwaka acdamu waxaan ogaaday buuna cafigaagu kasii weyn yahay dembi kastoo weyn oo sameeyo cafiskaagunbaa ilaahay kasii weyn yaa rabbi in lam yarjuuka ilaa muxsinuun rabbigayow haddii markaasi wanaa mid wanaag falaa mooyaane cid kaloo ku ku rajaynaysaaba haddaanay jirin faman da aladii yaluudu wayastajiiru lmujrimu kii dembiilaha ahaa yuu magangelayaa yaasuu markaasi waxa weeyaan baryayaa buu yihi marka waa inaad ilahay in farabadan badan barido asiiru lkhataayaa cinda baabika waaqifu calaa wajali mima bihi anta caarifu wman da ladii yurja wman da ladii yurja siwaaka wayutaqaa wma laka fi fasli اlqada'i mukhaalifu lain daaqa canii cafuka alwaasicu aladii urajii liisraafii fainii ida lataalifu ninkaa kalena wuxuu leey alshaan ninkii ku aadka u dhex galay khataayaaga iyo gafafka albaabkaagii buu taagan yahay ilahay buu la hadlayaa subxaana wa tacaala asiiru lkhataaya cinda baabika waaqifu ilaayow ay qafaasheen ay xidheen dunuubtu albaabkaagii buu taagan yahay oo adiga marka albaabkaagii buu garaacaya calaa wajalin mima bihi an caarifu isagoo ka cabsanaya waxaad adiguba garanayso oo aad dembiyadii markaasi uu galay wuxuu kusoo gebagabeeyey markaasi lain daaqa canii cafuka alwaasicu ladii hadduu iga cidhiiryoomo cafigaagii ballaanaa aladii urajii liisraafi kii aan israafkayga iyo xadgudubkayga la rajaynayaan la ilaahay cafigiisaa ballaaran hadduu iga cidhiidhiyoomo meel aan ka soo gala aan waayo fa innii idan la taalifu haddaan markaa waan halaagsamay buuhi waan baabaay kol haddii ilaahay oo subxaana wa tacaala aad cafin weydo ka ilahay inaad isdhul dhigto ood ilaahay in fara badan barido si ilaahay subxaana wa tacaala cafigaaga iyo markaa dhaafitaankaaga markaa uu sameeyo ayaa muhiima xadiidkan ku xiga xadiidu abilcabaas cabdillaahi ibni cabaas radia allahu canhu qaala kuntu khalfa nabiyi sala allahu alayhi wasalama yowman faqaala ya ghulaam inii ucallimuka kalimaat ixfad illaha yaxfadka ixfad illaha tajidhu tujaahak ida sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin biاllah waclam ana alummata low ijtamacat cala an yanfacuuka bishayin lan yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak wain ijtamacuuka cala an yaduruuka bishayin لن yaduruuka إلا بشيء qad katabahu الله calayk ruficat الأقلام wajafat الصحف rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix wuxuu leeyay cabdillahi bnu cabbaas radia allahu canhu kuntu khalfa annabiy rasuulka gadaashiisa ayaan ahaa yowman maalin inay markaa daabaduu saarnaabaa ka muuqata fa qaala dabadeeteena rasuulku wuxuuhi yaa ghulaam inan yow yari inii ucallimuka waxaan ku barayaa kalimaatin kelmadood ixfad illaaha yaxfadka ilaahay xifdi ilaahayna wuu ku xifdiyi doonaaye ixfad illaaha tajidhu tujaahak ilaahay xifdi hortaada ayaad ka heli doontaaye tajidhu waad ka heli doontaa tujaahaka wejigaaga iyo xaggaaga hore ayaad ka heli doontaa idaa sa'alta markaad wax weydiisanayso fas'al illaah ilaahay weydiiso wa ida istacanta fastacin billaah haddii markaasi aad cid kaalm kaalmo weydiisanaysana ilaa inuu ku kaalmeeyo weydiiso waclam ogow ana alummata low ijtamacat hadday ummaddu isku timaaddo calaa an yanfacuuka bishayin sababta iskugu timidna ay tahay inay ku anfacaan oy wax kuu taraan lan yanfacuuka ku anfici maayaan ilaa bishayin shay mooyaane qad katabahu allaahu lak ilaahay hore kugu sii qoray inay kugu anfacaan unbay kugu anfici karaan wain ijtamacuu hadday isku yimaadaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan bishayin shay ay kugu dhibaan lan yaduruuka kugu dhibi maayaan ilaa bishayin shay mooyaane qad katabahu allahu calayk ilaahay dushaada uu ku qoray marka horeba inay kugu dhaco musiibo ah ruficat alaqlaam qalimadii wax lagu qoreeyey kor baa loo qaaday wajafat asuxuf warqadihii markaa wax lagu qoreeyey khadkoodiina wuu qalalay wajafat way qalashay assuxufu warqadihii ama e, buwaagti wax lagu qorayena way qalashay wa fii riwaayatin wa fii riwaayati gayri tirmidiy riwaayadda tirmidi id aan hayn ay warisaynaa waxay tilmaamaysaa ixfad illaaha tajidhu amaamak ilaahay xifdi hortaada ayaad ka heli doontahay tacaraf ila llahi ilaahay garo oo aqoonso fi rakhaa-i markaas waxa weeyaan barwaaqada ku jirto yacrifka allana wuu ku garan fi shiddati wakhtigaad adayga ku jirto waclam ogow anna maa akhta'aka wixii ku gafay lam yakun muu ahaanin liyusiibaka mid kugu dhacaya wamaa asaabaka wixii ku asiibay kugu dhacayna lam yakun ma ahaanin liyukhti'aka mid ku gafaya waclam ogow anna annasra maca asabri in guushu sabirka iyo adkaysiga ay jirto wa alfaraja maca alkarbi in ilaahay subxaana wa tacaala dhibta uu kaa dulqaadaana waxay la jirtaa inay dhibi ku haleesho dhib weyn inay ku haysato wa anna maca alcusri yusraa cusriga iyo markaasi culayskana waxaa la jira yusra fudayd ayaa la jira waay xadiidkan waa xadiid aad iyo aad markaas waxa weeyaan u qiimo badan xadiidu cabdillaahi bncabdillaahi bnu cabaas radia allahu canhu waxa uu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ku sheegay arrimo badan oo muhiima gaar ahaan arrimada caqiidada qofka taabanaysa xadiidkan waxaa ugu muhiimsan ee marka koowaad laga qaadanaya waxay tahay ictinaau alsibyaani waashabaab ictinaa'an baaligan in aada iyo aada markaas waxa weeyaan ihtimaam loo siiyo loogana warhayo dadka dhallinyarta ah iyo carruurta in la baro markaas waxa weeye caqiidada islaamka rasuulku sala allahu alayh wasalam dhalinyarta ihtimaam badan buu siin jiray talooyin fara badanna rasuulku waa siin jiray tani kamid tahay kamid tahay saxaabigii la odhan jiray camar eh, cumar ibnu abi salama markuu gacanta dul wareejiyey cuntada rasuulku waa kii tarbiyeeyey ee kuli kul mima yaliika kul biyamiinika kul mima yaliika eh, sami illaaha kul biyamiinika wakul mima yaliik bismi illahi dha marka koobaad halka kusoo eegta ka cun midigtaadana ka cun sidaas oo kale rag fara badan oo kaleoo rasuulku sala allahu alayh wasalam talooyin badan uu siiyey way badnaayeen qodobka labaad ee markaa laga faa'idaysanayaana waxa weeyaan tarbiyatu ashabaab ah, bilcaqiidati asaxiixa aw cala alcaqiidati asaxiixa haleeshaan in lagu tarbiyadeeyo ardayda caqiidada saliimkaa ah ee caafimaadka qabta saa rasuulku sala allahu caleyh wasalam inuu ugu tarbiyadaynaya ad arkayso rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku uhi ixfad illaaha yaxfadka ilaahay xifdi adigana ilahay waa ku xifdihi wa hal yaxtaaju allahu eh, mina xifda ila inaga xifdi miyuu nooga baahan yahay xifdiga ilaahay la xifdinayo iyo nasriga iyo guusha ilaahay marka eh, hiilka loo hiilinayo iyo wixii markaa macnaha la midka ah ee nusuusta ku soo arooray macnaheedu waxa weeyaan in diintiisa la xifdiyo iyo xuduudiisa in diintiisa loo hiiliyo oo loo gargaaro saas baa loo jeeda markuu ilaha leey in tansuru yansurkum haddaad ilahay u gargaartaan low idiin gargaaraya ilaahay inaga gargaar noogama baahna laakiin ujeeddada la leeyahay waxa weeya ilaahay diintiisa haddaad u hiilisaan oo diintiisa xifdidaan ood ilaalisaan ilaahay idinkana taas buu markaas waxaan idinku xifdinayaa oo ilahay idinku ilaalinayaa waa markasta oo qofku uu sii kordhisto ilaahay diintiisa inuu xifdiyo ilaaliyo ilaahay subxaanah wa tacaala diintiisa inuu u nusreeyo u gargaaro ilaahayna wuxuu sii kordhiyay addoonkaasi inuu isaga xifdiyo islamarkaana u nusreeyo u gargaaro saasaa markaa looga jeedaa ixfad illaha yaxfadka sidaasoo kale rasuulku sala alla alay slam wuxuu ku yihi idaa sa'alta fas'al illaah markaad wax weydiisanaysa cid ilaahay wax weydiiso wa waida stacanta fastacin billaah markaad cid kaalmo weydiisanaysana ilaahay oo keliyun kaalmo weydiiso arrintaa rasuulku uu sheegay inaan cidnaba waxba la weydiisan cidna aan kaalmo la weydiisani waxna waa wax mustaxab oo wanaagsan waxna waa wax waajiba oo markaasi ay xaaraan tahay ilaahay mooyaane cidka in wax laga weydiisto wixii addoomuhu aanay awoodaynin ilaahay mooyaane cid kale waxba lagama weydiisan karo haddaynu soo koobnana waxaynu odhan karnaa qofka bini-aadankaa saddex sifo haddii laga helo waxna waa la weydiisan karaa kaalmana waa la weydiisan karaa saddexdaas sifo haddii la waayana lama weydiisan karo kaalmo iyo su-aal midnaba saddexdaas sifo waxa weeyaan markaasi an yakuuna xayan xaadiran qaadiran saddexdaa haddii laga helo addoonka inaad su-aal weydiisataa waa suurtagal inaad markaasi isticaaniyo kaalmo weydiisataana waa waa caadi ilaahay baa subxaana wa tacala ina amray inaynu iskaalmaysanno inaynu isku dhowaano wa tacaawanuu cala albiri waataqwa laakiin saddexdaas sife aad u ilaali an yakuuna xayan xaadiran qaadiran qofkaad wax weydiisanaysa waa inuu yahay qof nool qof dhintay waxba lama weydiisto haba yaraado haba weynaado isla markaasina waa inuu yahay xaadir kula jooga ama xukunkii xaadir kale qof kula jooga ama yuu kula joogina qof kula jooga oo kale ka dhigan qofkaa telefoonka la hadlayso tusaale animka qof kula joogu ka dhigan yihiin waayo waa si fiican ba isku maqlaysaan sidaasoo kale waa inuu noqdo qofkaasi waxaad weydiisanaysa inuu qaadir ku yaho oo awoodayo hadduuna awoodaynin lama weydiisan karo haddaad maanta qof kasta u tagto ku taadan xanuun baa iragaadiye waxaan kaa doonay inaad caafimaad siiso darajadu doona baa gaadhay ma ku siin karayaa waa maya ilaahay inba wax caafimaadiya subxaana wa tacaala wa idaa maridtu fahuwa yashfiin ilahay baa dadka caafimaadka siiya cidna waxma bixin karto inaad qof u tarto taani awlaad la-aan bay haysta awlaadi sii siin karto ilahay baa ku siin kara subxaana wa tacaala saddexdaa sifa marka waa loo ilaaliyo haddii saddexdaa wax ka baxsan qof la weydiisto qofkaasi wuxuu noqonayaa shirki qof ku dhacay buu noqonaya tusaalaan qaarkood markay yidhaahdeen rasuulka sala allahu alayh wasalam markay ka hadlayeen yaa rasuul ya akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda alxuduudi alxaadii alcamami rasuulkii allow uu le yaa akrama alkhalq khalqiga kii u karaamada badnaayow maa liman aluudu bihi yaan magan galaa siwaaka eer adiga aan ahayn cinda xuduudi alxaadii alcamami balaayooyinka waaweyn markay soo degaan yaan magan galaayoon adiga ahayn oo awa ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed ma baa laga magan geli jiray qul acuudu birabbi nnaas qul acuudu birabbi lfalaq baa suuradaha qur-aanka ugu horee la dhigta ka mid a ilahay baa la magan galaa subxaana wa tacaala faina min juudika addunya wa darataha wa min culuumika cilmu lowxi waalqalami wuxuu yihi adiga waxaa ka mid a waxyaalahaad ku deeqday inaad markaasi waxa weeye adduunyada iyo dengeladeedii aakhiraba aduu bixisay adduunyaha aakhirabadaa ku deeqay nebi maxamedow culuumtaadana waxaa waxa looxulmaxfuudka ku yaala waxaas looma baahna waxaas waa shirki weeye markaad wax weydiisanayso saddexdaas sifaa laga helo haddaad maanta i timaado tani waxaan u hal doorar inay siiso so iska caadi maaha maxaa ku jaban waxba kuma jabna dee waa xayun xaadirun qaadir qofka xataa hadduuna karaynin hal doorar waa waxay biniaadamku kari karaan soo saa maaha isagoo hadduuna bixin karin wuxuu koodhan ma hayo laakiin waa waxay biniaadamku bixin karaan saa darteed shirki baad ku dhacday lagu odhan maayo laakiin waxyaalan biniaadamku bixin karin cid kale looma weydiisan karo arrinta noocaasiya waa in aada iyo aad markaas waxa weyaan looga fogaado rasuulku haddana wuxuu intaa kadib wuxuu sheegay qaacido muhiima oo ah markaasi aliimaanu bilqadar iimaankii qadarka la rumaynayey oo ah markaasi wixii ku wixii markaasi ummaddu ay kula doonteen dhibaata inaanay ku gaadhsiin karin ilaa ilaahay oo kusii qoray mooyaane wixii wanaagay doonaa inay kusoo gaadhsiiyaan inaanay kusoo gaadhsiin karin ilaa ilaahay kuusii qoray mooyaane taasina qofku waxay siintaa hiqa iyo inuu noqdo qof isku kalsoon inuu noqdo waayo waxaad ogtahay waxaa kugu dhacaya inuu ilaahay qoray wixii markaasi ku sheegaya inuu ilaahay qoray subxaana wa tacaala waad ka kalsoonaanaysaa sheekhii la odhan jiray xasan albasri ayaa waxa lagu niy nin mudma oo iska xasiloon baad mar walba u muuqataaye maxaa sababay markaasuu wuxuu ihi calimtu anna risqii laa yaakuluhu gayrii waxaan ogaaday buuhi risqigayga inaan cid aniga aan ahayn aanay cunaynin isla markaana fatmanantu waan iska xasilay buuhi o risqiga inaan dagaal ku galo waan ka waan ka nastay waayo waxaan ogaaday risqigayga cid cunaysa marnaba inaani jirin sidaasoo kale wuxuu uhi wacalimtu ana camalii laa yaquumu bihi hayrii waxaan ogaaday camalkee layga doonay inaan qabtay ilaahay aan ugu dhawaanay cid aniga aan ahayn inaanay qabanaynin fajtahadtu fiihi dabeedna isaga waan ku dadaalay inaan soo saaro oon camalka eh, aan qabto camalka saalixa cidna kuu qaban mayso laakiin risqiga waa shay maktuuba ku qoran macnaheedu maa inaad iska dayso iska fadhiisto guriga intaad iska fadhiisto aad tidhaahdo calishaan ilaahay risqiga u isa qorayo anu dooran maayo xagla laaban xoole kuma yimaadaan bay soomaalida hore u yidhaahdeen risqigaagu wuxuu u u sacyido laakiin aada ogaatay inaana cid kale kaagi marnaba cunaynin marka waxaad wanaajinaysaa maxay saad u dalbaysaad wanaajinaysa waa ka rasulku uhi sal allahu alayh wasalam ina ruuxa alqudusi nafatha fii rawci annaha lan tamuuta nafsun xata tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaquu llaha wa ajmilu alab rasuulku uhi sala allahu alayh wuxuu ii sheegay maluulku jibriil nafna inaanay dhimanaynin ilaa ay dhammaystirato waxay risqi adduunkan ku lahayd iyo ajal iyo cumri waxay ku lahayd markay labada dhammaystuun dhimanaysaa ee alla ka cabsada oo sidaad wax u dalbaysaan risqiga u raadinaysaan wanaajiya kollaba ka kordhin kari si kasta haddaad u orodo ood xaaraan kasta dhex dabaalato risqigaaga kuusoo kordhi maayo waayo waa wax kuu qornaa marka horeba waa idin soo martay xadiidkii labaad ba idinku soo martay in qofka caloosha hooyada markuu ku jiro afar arrimood loo qoro maxaa ku jirtay risqigiisa ayaa ka mid ah markaasi waxyaalaha loo qorayo qofku markaa intuu caloosha hooyadii ku jiro waayahay xadiidka markaasi waxaa qeybta labaad ama riwaayadda labaad waxaa ku sugan tacaraf ila allahi fi rakhaa inta kale waa iskaga mid tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda ilaahay garo marka aad ku jirta barwaaqada ilaahay markaad adayga ku jirta ayuu ku garan doonaaye taas culimadu waxay yidhaahdeen macrifada waxaa la yidhaahdo ilaahay laguma sifeeyo subxaana wa tacaala sifatu lmacrifa ilahay laguma sifeeyo xadiidka waxaa ku jirta ilaahay uu ku garan soo marka in ilaahay lagu sifaynayaa la moodaa sifatu lmacrifa ilaahay cilmi baa lagu sifeeyaa laakiin macrifo laguma sifeeyo sababtu waa maxay macrifadu waxay yidhahdeen culimadu sa sheekh ibnu cuthaymiin uu yihi raximah ullah almacrifatu inkishaafun bacda labsin waa shay kaa qarsoonaa oo kuu faydmay oo kuu muuqday ayaa macrifo la yihahdaa ama waxaa la yihahda waa alcilmu bacda aljahli cilmi jahli dabadi yimid ayaa la yihahdaa markaas waxa weeya macrifo ilahayna taa laguma sifayn karo ilaahay maruu jaahil ahaa oo mar dambe cilmi uu soo kordhay ma jirto ilaahay mar hore iyo mar dambaysaba wax kastoo dhacay dhici doona aan dhicin hadduu dhici lahaa siduu udhici lahaa buu ilaahay ogyahay subxaana wa tacaala sa qur-aanka meelo badan kaga waramay cilmiga ilaahayna waa muxiid oo wax walba uu koobaa waxay culimmadu yidhaahdaan sifada sifatulcilmi la yidhaahdo iyo sifada sifatulkalaam la yidhaahdaa waa labada sife sifooyinka ilaahay ugu ballaadhan alcilmu walkalaamu qad tacalaqa bikuli shayin yaa khaliili mulaqa cilmiga iyo kalaamku wax walba way ku tacalluqaan wax walba way galaan iyaga labadaas ma garataada marka cilmiga ilaahay mid jahli uu ka horeeye maaha mid nisyaan iyo ila uu soo haleeli doonana ma aha laakiin macrifadu labadaaba way yeelataa waxaana ugu muhiimsan inay tahay shay jahli uu ka horeeya marka hore aanaad aqoonin dib aad ka baratay ilaahayna taa laguma sifayn karo subxaana wa tacaala xadiidkan maxaa lagaga jawaabaya waayihi lawaata la yacrifka fi shidda ilaahay wuxuu ku garo markaad dhibta ku jirto culimmadu waxay yidhahdeen sifo maaha ee waa ikhbaar ka waramid ilaahay laga waramayo kollay caqiidadaad ku dhigan doontaani qaacidaa jirta tidhaahdaa baabu likhbaari awsacu min baabi asifaat baabka ilaahay ka waramitaanka laga waramayaa way ka ballaadhan tahay baabka sifaadka ilahay waxyaalaha lagu sifeeyo ilaahay laguma sifeeyo ilaa wixii kitaabka iyo sunnada rasuulka ugu sugnaaday uun mooyaane wax naqsi inaanu sinaba usoo gelaynin tani laakiin waa min baabi alikhbaar ee maaha min baabi asifa maaha waayahay sheekhu wuxuu intaa ku daray waclam ana nasraana asabra maca anasr idhahdo ana anasra maca asabri nasriga iyo guushu waxay la jirtaa sabirka qof aan sabrin weligii ma guulaysto hore waxaa loo yidhi markaasi waxa weeyaan faman qaadat ilaamaalu ila lisaabiri ididiilooyinku uma hogaansamaan ilaa qof saabiro uun mooyaane qof saabiroo adkaysanaya uunbaa gaadha ujeeddadiisa wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina haye maxay aimo ku gaadheen inay noqdaan lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun markay sabreen isla markaasi ayadahaygii ay yaqiinsadeen walihaadaa bay culimada qaarkood yihahdeen sida sheekh islaam ibnu taymiya iyo ibnu kathiir iyo waxay idhahdeen markaasi waxa weyaan bisabri waalyaqiin tunaalu limaamatu fi ddiin sabirka iyo yaqiinta ayaa lagu gaadhaa inaad noqoto qof imaama oo lagu daydo marka waxa weyaan weligaas sabirka ku dadaal qof bilaa sabir ha noqonin ka fogo arrinta noocaasiya haddii kale darajo werigaa gaari mayse cilmi baad doonaysaa tusaalahaan cilmi muxuu u baahan yahay jireen ninka aalibulcilmiga ah waxaa looga baahan yahay bukuurun ka bukuuri lquraab wa thabaatun ka thabaati ljibaal wa sabrun ka sabri alximaar arrimahaas bay sheegi jireen waxaa looga baahan yahay inuu kallaho sida uu baalka tukahaliyaa u kallaho qofkii xeebaha maray baa garanaye afarta habeennimo intaana daakiraaddaba la edaamin ayuu kaa dulqaylinaya u soo kallahaya sidaasoo kale thabaatun ka habaati aljibaal say buuruhu ugu dhegsan yihin meeshoodaasayna uga dhaqaaqin xalqada cilmiga la xidhiidhan waa inaad ku dhex sugnaato weligaa haddaad doonaysa inaad darajo gaadho laakiin laa takun kharaajan wallaajan mid maalinna soo gala xalqada beritoona ka baxaadana tu kala galoo ka baxaa noqon weligaasoo waxba keeni maysi man habata nabata ku mahmahan carabtu man habata qof ka sugnaada nabata wuu soo baxaa oo qof wuxuu noqdaa markaas waxa weyaan soo baxay sidaasoo kale sabrun ka sabri alximaar adkaysi sida adkaysiga markaasi waxa weeyaan dameerku u adkaysta u sabro wax kastoo culus baa la saarayaayo isagoo hinfaaraya ood arkaysa inuu keri leeyahay haddana uu jiidayaa uun ilaa intuu ka dhacayo saasoo kale loo baahan yahi in adiguna markaa jiida uun culays kastoo kusoo mara haddii macallinku kugu adadkaado ha ka cararin macallinka waala muxuu ahaa o dhan isagoo iska waalaado cilmigiisa ka faa'iidayso cilmigiisa qaado sheekhii la jiray sufyaan ibnu cuyayna ayaa nin baa u yimid wuxuu ku yihi sheekho wallaahi waad ad adag waxaan filaya arday o dhan way kaa dareeri doonaan markaasuu wuxuu ku yihi laa yafiru minii ilaa gabiyun miluk iga tegi maayo ui doqon adigoo kalea mooyaane doqon adigoo kale ah kalunbaa iga tegaya buu kuui aniga wuxuu yihi markaasi waxa weeyaan laa yakusukum suu khuluqi aniga akhlaaqad xumadaydu idima khusayso walaakin yakusukum cilmii cilmigayga idin khuseeya haddaan si akhlaaqad xuma akhlaaqada iska daa laakiin cilmiga ka guro saasay ahaan jireen dadkii hore ka cilmiga waa lagu sabraa haddii kale cilmiga ka gaari mayse bacdu lmaqaariba ayaa waxay yidhahdeen wakulu man lam yarkab ilahwaala walam tuqaطic rijluhu nicaala walam yufaariq ahlahu axwaala walam tuqaطic rijluhu nicaala yusiibu cilman yusiibu maala yatlubu cilman aw yusiibu maala faacطihi اlmirwada wاlmikxala wazid lahu alaqraada walxulala wadachu yujaalisu alciyaala fadaka laa yushaabihu rijaala waxay yidhahdeen markaasi waxa weeyaan ninka haddaad aragto isagoon u adkaysanayn balaayooyinka soo maraya wa kullu man lam yarkab ilahwaala ahwaashu waa balaayooyinka waaweyn qofka soo maraya qofkiiaan u adkaysanayn haddaad aragto walam yufaariq ahlahu axwaala ehelkiisana aan maalmo iyo sanado iyo bila ka go-in oon ka faaruqin walam tuqaic rijluhu nicaala kabtiisuna aanay lugtiisuna aanay kabaha jarjarin se u socoto aleshaan socod badan uu socdo cilmiga iyo wixii uu raadinayo yatlubu cilman aw yusiibu maala isagoo cilmi dalbaya ama maal raadinaya ka waxaad raadaysaaba ilan juhdigu u baahan yahay dabadeed waxay yidhahdeen ka nooca noqdaa fa actihi lmirwada walmikxala ka waxaad u dhiibtaa waxyaalaha markaas waxa weeyaan dumarku iyo waxyaalaha ay xidhaan u wazid lahu alaqraada walxulala waxaa u dhiibtaa dhegihii iyo silisyadii iyo wixii markaas waxa weeyaan laska dumarku ay isku qurxinayeen wadacahu yujaalisu alciyaala iska daaba ciyaalka iskala fadhiya kaas laa fadaka laa yushaabihu rijaala nin maaha kaas ragga ma shabaho kaasi nin nin ragoo wax gaadhi kara ma aha bay yidhaahdeen marka haddaad doonaysa inaad wax gaadho juhdi iyo dadaal iyo sabir iyo adkaysi wax walba u baahan yihin waxay qaarkood odhan jireen lowla almashaqatu lasaada annaasu kulluhum waxa weeyaan aliqdaamu qattaalu aan idhahda aljuudu yufqiru waliqdaamu qattaalu mutanabbi baa laga sheegay inuu saa yidhi macnaheedu waa maxay calayshaan wuxuu leeyahay lowla almashaqatu lasaada annaasu kulluhum haddii aanay jiri lahayd mashaqo iyo dhibaato dadka hor taalla dadku wada madax bay noqon lahaayeen nin walba madax bu iska noqon lahaa laakiin dadku maxay qaarkood madax u noqdeen qaar mijo u noqdeen qaar culimo u noqdeen qaar maalqabeen u noqdeen waa dadkiibaa juhdigoodii baa kala badan ninkan aada arkaysa inuu noqday nin maalqabeena dee maalku samada ugama soo daadan dhididkiisii iyo markaa naftiisii waqtigiisii u geliyey ninkaad arkaysa markaas inuu caalim noqday iskamu iman cilmiga isagoo tuseexday xalay samuu soo kicinayn waa cilmigan markaas waxa weeyaan dadaal buu ku keenay bacd allahi subxaanah ilaahay kaalmadiisa marka laga yimaado ma garataada markaa haddaad doonaysa inaad wax gaadho waa inaad darajo dadaal fara badan aad gelisa tamanayta an takuna caalima munaadira wa anta cala alfiraashi walwisaadati mudaji ubul waxaad doonaysaa in noqoto caalim dadka la dooda oo aamusiiya dadku ay dhegaystaan waxaana doonaysaa inaad furaash dheer iyo birkamo weyn qaadato labadaas ma isqabanayaan ma abadan marnaba isqaban maayaan wuxuu hi yaxya bnu yaxya ataymi raximah allah alcilmu laa yunaalu biraaxati ljasad cilmi laguma gaadho jirka oo loo raaxeeyo marka haddaad nasri iyo guul doonayso iyo darajo inaad gaadho sheekhow calayka bisabri adkaysi baa u baahan tahay inaad markaasi xoog la timaado wa ana alfaraja maca alkarb dhibaatada markay ku haysatana farajkii baa soo dhow waa markay ida staxkamat xalaqaatu alkarb falfaraju qariib markay kuwa adkaadaan xaaladuhu waa marka farajku ugu dhow yahay ilaahay subxana wataala adaad bar aman yujiibu lmudara ida dacaah wayakshifu suu qofka dhibaatadu haysata yaa dhibaato ka dulqaada ee markaasi ajiiba buu ilahay yihi subxaana wa tacaala ilahay unba ajiiba subxaana wa taala xadiidka kusii xiga can abi mascuud cuqbata bnu caamir alansaari radia allahu canhu albadri radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina mima adraka annaasu min kalaami anubuwati aluula ida lam tastaxi fasnac maa shi'ta rawahu lbukhaari abi mascuud cuqbata bnu caamir alansaariy albadri maaha cabdilaahi bn mascuud cabdilahi mascuud iyo abi mascuud iyo ibnu mascuud baa kala jira ibnu mascuud iyo abi mascuud markaa kan waa abi mascuud wey cuqbat bnu caamir baana magiisa loodhan jiray qaala qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahi wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam ina mima adraka annaasu dadku waxyaalahi ay ka soo gaadheen min kalaami nubuwati aluulaa hadaladii nebinimadii hore alshan hadaladii ambiyadii hore ayaa loo jeedaayey idaa lam tastaxi haddii aanad xishoonaynin fasnac samee ma shita waxaad doonayso idaa lam tastaxi iyo idaa lam tastaxyi labadu waa laba luqo oo markaas waxa weeyaan loogu dhawaaqo laakiin sida xadiiska ku soo aroortay waa sidaas weey idaa lam tastaxi biduuni ya-da markaas waxa weeyaan la akri maayo waayahay xadiidkeenna wuxuu tilmaamaya markaasi xishoodka iyo qiimaha uu leeyahay heshoodku waa maxay talow ma macna alxayaa xayaaga macnihiisu waa maxay xayaaga waxay yidhahdeen culimmadu waa khuluqun yaquumu bilqalb khuluqun yaquumu bilqalbi yaxmilu cala almari ficl ficl alxasanaat wa tark alqaba'ix waa shay adoonka markaa qalbigiisa ku quma oo qalbiga qofka qalbigiisa ayaa markaa si sifo yeesha sifatun taquumu bilqalbi weeye qalbiga ku qumta marka koobaad hase yeeshee taxmilu cala almari ficla alxasanaat addoonka waxay ku xambaartaa waxyaalihii wanaagsanaa inuu sameeyo wa tarka sayi-aat iyo waxyaalihii wuxuxumaa inuu iskaga tago taas baa la yidhahda markaasi xishood qofku inuu waxa wanaagsan ka xishoodo xishood lama yidhaahdo khajal baa la kaas u khajalaabaa le hebel laakiin wuu xishoodaa lama yidhaahdo xishoodku waa wixii xun laga xishoodo wixii wanaagsanna la sameeyo taas waa markaas waxa weeyaan xishoodka rasmiga loo baahanyay imaam alalbani saxiix aljaamica wuxuu kusoo saaray inuu rasuulku maalin maalmaha kamid ah asxaabtiisa ku yidhi istaxyuu min allahi xaqa alxayaa ilaahay ka xishooda xishoodka u xaqa u leeyahay dabadeetna wax yaa rasuul allah inaa lanastaxyi walxamdu lilah rasuulka alo ilahay waanu ka xishoonaa ilaahay baana ku maasan rasuulku wuxuu ku uhi laysa daak ka aad moodaysaan uma jeeda anigu walaakin kaan u jeedaa an taxfada alra'sa wamaa xawaa walbatna wamaa wacaa wa an tadkura almowta walbilaa rasuulku wuxu uhi sala allahu calayh wasalam waxaan u jeedaa madaxaagaas iyo wuxuu koobay inaad ilaaliso calooshaada iyo waxa gelaya inaad dhowrto wa an tadkura almowta walbilaa mowdka iyo geerida iyo jirkaagu inuu baaliyoobi doono inaad mar walba xasuusnaato madaxaaga imsa xubnood baa ku yaala indhihii baa ku yaala oo dhegii baa ku yaala oo sankii baa ku yaala oo carabkii baa ku yaala oo maskaxdii aad ku fikiraysay baa ku taalla xubnihii jirkaaga u muhiimsanaayo o dhan baa ku yaala deedna inaad intaaba ilaaliso ilahay kaga xishooto wax ilaahay raaligelinaya mooye wax kale inaanad ku samaynin isla markaasina calooshaada wax ilaahay raaligelinaya mooyaane wax kale inaanad gelinin labada arrimoodna waxaa kugu saacidaya idaya kugu kaalmaynaya an tadkura almowta walbila geerida iyo inuu jirkaagu baaliyoobi doono xasuusnaato qofka taa xasuusani mar walba uu is isdhowraa u isilaaliyaa qofka taa loobaana wuxuu doonu markaasi waxa weyaan laaqdaa oo uu sameeyaa xishoodku waa diintii nebi maxamed akhlaaqada gaarka ay usii lahayd rasuulkaa yihi sala allahu alayh wasalam ina likulli diinin khuluqa wa khuluqu lislaami alxayaa diin walba waxay lahayd eh, akhlaaqad u gaara ina likulli diinin khuluqa diin kastaaba waxay lahayd akhlaaqad wa khuluqu lislaami alxayaa akhlaaqada islaamka u gaarkaahina waa xishoodka buu rasulku yihi sala allahu calayh wasalam xishoodkuna ee waxa weeye markaasi adigo ilaahay ku kaaftoomi karaa inaad addoomihiisa ishoos dhigto inaad subxaa alshaan waxyaalaha dadka eh, hagaagsan ay ka xishoodaan inaad ka xishooto wixii xune markaas waxa weeyaan an wanaag ku jirin oo dhan inaad ka fogaato asxaabta rasuulkii xaalkooda haddaad eegtana arrinta noocaasi arrin aad u yaab badan baad arki doontaa guud ahaanba salafkii caaisha radi canha waxaa laga wariyey arrin aada u cajiiba waxay tihi markaasi markii nebi maxamed iyo aabbahay abubakar gurigayga lagu soo aasay qolkii ay caaisha deganaan jirtay baa rasuulka lagu aasay haddana abuubakarna lagu soo aasay rasuulka agtiisii dabadeet waxay tihi guri waa soo geli jirayoo fa aquulu zawjii wa abii waxaa odhan jiray meesha cidda ku aasani waa ninkaygii iyo markaasi aabbahay fa adacu hiyaabi deedna mise guriga markaan joogo dharka waan iska dhigi jirayjixijaabkii sareen xidhnaa falamaa dufina cumar cumar ibnu khadaab markii lagu soo aasay maa dakhaltu xujratii ilaa wa ana mashduudatun calaya hiyaabi weligay dib uma soo gelin bay tiilaanoo dharkayga sidii uga adkeed u xidhay mooyaane anoo xijaabkayga ugu dhammayska tirnaa xidhan unbaan qolkaa soo geli jiray dharkana dhexdiisa kumaan dhigi jirin yay ka xeshoonaysaa waa qof qabri ku jira oo ogtahay inuu dhintay cumar ibn khadaab oo dhintay qabri ku jira ayaa leedahay xeshoodaan ka xeshoonaya awgeed maan soo geli jirin la isagoo dharkaygu i dhamaystiran yihiin mooyaane marka caleeshaan heshood aad iyo aad u qiimo badan ayay ku sifaysnaayeen dumarkii asxaabta rasuulku waxyaalaha markaasi dadka inaad hoos dhigtana waa inaad ka xishooto ood gacmaha dadka hoos dhigato oo waxyaalahana waa inaad ka fogaato sheekh ka mid a ah culimadii muslimiinta cataa ibn abi rawax la odhan jiray ayaa waxaa la sheegaa aan idhaahdo cataa ma wuxu aha salim ibnu cabdillaah salim ibnu cabdillaahi ibn abibnu cumar e, ibnu khadaab radia allahu canhu ayaa maalin maalmaha ka mid ah isagoo xaramka kacbada ku dawaafaya waxaa u soo galay madaxweynihii la odhan jiray sulaymaan ibnu cabdilmelik culimada qaarkoodna waxa yidhaha hishaam ibnu cabdilmelik buu ahaa dabadeetana markuu arkay cabdillaahi ibnu cumar inankiisii wuu soo dhoweeyey deedna wuxuu ku yiri markuu soo dhoweeyey dabadeed salni wax i weydiiso aan ku siiye waxaad maanta u baahan tahay maadaama madaxweyne muslimiintaan ahay wuxuuna weydiiso maanta talow midkeen hadduu madaxweynuhu ka odhan wax weydiiso muxuu weydiisan lahaa waa laga yaaba inaad markiiba ku soo dhici lahayo ina qasriyo waaweyn lagu teego soo maaha laakiin isagu muxuu ku yidhi wuxuu ku yihi astaxyi an as'ala gayra allahi fi masjid illaah anoo masaajidkii ilaahay dhex taagan ilaahay cidaana inaa wax weydiista waan ka xishoonayaa buu ku ihi dabadeetana markaasuu ku markaasuu iskaga aamusay dibaddu u baxay madaxweynihii dibaddu ku sugay intuu soo baxay saalim markuu dibaddii u soo baxay ayaa wuxuu ku idhi haa anta qad kharajta min almasjid fasalnii waadiga hadda imka masaajidka ka soo baxaye wal wax weydiiso deedna markaasuu wuxuu ku ihi min umuuri dunya am min umuuri alaakhira ma arrimaha adduunyada wax kaa weydiistaa mise kuwa aakhiro deedna markaasu wuxuu ku yidhi bal min umuuri dunya falaa xiilata lii fi umuuri alaakhira wuxuu ku yihi addunyada arrimaheeda wax iga weydiiso anu aakhiro arrimaheeda shaqo kuma liye adduunyada wax iga weydiiso markaasuu wuxuu ku yidhi waxa weeyaan laa as'aluha man yamlikuha fa astaxyi an as'alaha man laa yamlikuha wuxuu ihi adduunyada ciddii gebigeedaba gacanta ku haysa ma weydiisto oo ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay adduunyo mama weydiistaba ilaahay adduunka ku haya haddaan adduunyo weydiisanaynin miskiin yaroon waxba hayn maxaan ka weydiisan doonaa waan ka xishoonayaa bu inaan wax weydiisto maaragta hadda say ahaan jireen markaad xaaladoosaas bay ahaan jirtay maantana camal bay noqotayba baryadu iyo dawarsigu shaqo caadiyaa laga dhigtay loo soo shaqo tagaba taasi markaas waxa weeyaan waa shay halisa weeye in laga xishoodo wixii aan wanaagsanayn iyo dadka isoosdhigooda aad iyo aad markaas waxa weyaan ay u wanaagsan tahay qofkuna xishoodka inuu ku dadaalo waa shay aad u qiimo badan weeye waayo qodobka kusii xiga ama xadiidka kusii xiga can abi camr wa qiila abi camrah sufyaan ibna cabdillaah alansaari qaala qultu yaa rasuula allahi qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axada gayrak qaala qul aamantu billahi uma istaqim rawaahu muslim waxaa laga wariyay saxaabigaasi abi camar iyo abi camraba lagu sheegay sufyaan ibnu cabdillaahi alansaari wuxuu ihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulkii allow qul lii waxaad iga tidhaahdaa fi lislaami islaamka dhexdiisa qowlan hadal laa as'alu canhu aanan weydiinin isaga axadan hayraka cid aan adiga ahayn qaala rasuulku wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey uma dabadeetana istaqim toosnow qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey uma dabadeetana istaqim toosnow xadiidkan culimmadu waxay yidhahdeen waa min jawaamici kalimihi sala allahu wa wasalam waa kelmadihii koobnaa ee rasuulka la siiyey rasuulku waxyaalaha ula dheeraa nebiyada kale waxaa ka mid ahayd in la siiyey jawaamicu lkelim wax la yidhaahdo kelmad yaroo kooban macno aada u ballaadhana xambaarsan rasuulku bal hadda imka kelmaddan waaba laba cibaaroo keliya qul aamantu billah uma istaqim labadaa keliya ka kooban tahay diintii wax ka maqana ma jiraanba gebiga diintii o dhan way koobsatay wax alla wax ka maqani ma jiraan waa min jawaamici kalimihi sala allahu alayhi wasalam way waxay la mid tahay xadiidkan wuxuu la mid yahay aayaddii quraanka aanka ayada ilahi in ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu kuwii yidhi markaas waxa weeyaan rabbigayo waa ilaahay dabadeetana toosnaaday istiqaamadu waa maxay ama toosnaantu maxay tahay maa macna alistiqaama istiqaamada waxay yidhahdeen culimada muslimiintu macaani kala duwan bay ku sheegeen laakiin macnaha cumar bn khadaab radia allahu canhu laga soo wariyey baa u wanaagsan oo ah markaasi an tastaqiima cala almri wannahyi walaa taruu rawqaana athacaali wuxuu hi cumar khadaab radia allahu canhu waxa weeyaan an tastaqiima cala almri wannahyi amarka iyo nahyigaba inaad ku toosnaato amarka iyo nahyiga waxaa ujeedaa amarkii la timaado nahyigii inaad kaad ka tagto od ka fogaato isla markaasina walaa taruu rawqaan athacaali aanad u jeesjeesanin suu baalka dacwga layada u jeesjeesto dacwga haddaa markuu soconayo caadi uma socdo marbir dhan bu eega haddana san buu socda saasuu socsocdaa marka markaad alamru wanahyi ku toosnaanayso kolo dhican uga bixin kolo dhican uga bixin jeesjeesiga iska ilaali toosnaantaada ku dadaal amarka iyo nahyiga inaad ku toosnaato taasaa markaasi waxa weeyaan istiqaamo la yihahdaa istiqaamaduna waa amarka ilaahay subxaana wa tacaala uu faray ambiyadiisa meelo badan oo ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala nabi maxamed intaas jeer quraanka ku faray falidalika fadcu wastaqim kamaa umirta buu ilahay ku uri subxaana wa tacaala nebi maxamed u toosno sidii laguu faray ayaa lagu fastaqim kamaa umirta waman taaba macak waxaa lagu ui u toosnow nabi maxamedo sidii laguu faray iyo ciddii adiga la jirkaaga toobad keentay halsha muminiinta ahi sidii laydin amro u toosnaada ilaahay nebi muuse iyo nebi haaruun wuxuu ku yihi markaas waxa weeyaan eh, fastaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun istaqiima toosnaadaa lagu ihi marka waxa weeyaan toosnidu waa shay matluuba weeye waana shayga aan ku kala baxeen dadk dadkii hore iyo dadka dambe maanta jooga subxaana allah markaad eegto dadkaa hore xaalkoodu siduu ahaa iyo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa say ugu sugnaayeen iyo say ugu toosnaayeen wallahi tara amran cajaban midkood hadduu camal sameeyo camalka inuu weligiiba ku toosnaadaabuu ku dadaalayay waxaa la sheegaa abi sufyaan ibni cabdilmualib radia allahu canhu maalinkuu sii dhimanayey inay dad ka dul ooyeen dabadeetana markaasu wuxuu ku yihi laa tabkuu calay waar dad aniga iga dul ooyina fawallaahi maa talatahtu bikhatii'atin mundu mundu aslamtu wuxuu yihi allaan ku dhaartay garan maayo macsi aan calishaan sameeyey oo aan isku isku dhooqeeyey amase aan isku wasakheeyey mundu aslamtu intii aan islaamay intaan islaamay macsi quroo sameey garan maayo balka warramaade xaalkaas ninkaa markaasi macsi qoron sameey garan maayo in arrin cajiiba oo aada iyo aad u dayaa badan waa shay markaasi aada ula yaab badan weeye inuu qofku sidaa u toosnaado taabicigii la jiray curwat bnu zubayr raximah ullah ayaa waqti waktiyada ka mid a waxaa ku dhacday inuu markaasi waxa weeyaan eh, hishaam ibnu cabdilmelik u tegey isagoo kusii socda ayaa lugta nabar ka soo baxay deedna nabarkii baa buqbuqay ilaa uu weynaaday oo uu jilibka isagoo ku dhow loo geeyey hishaam ibnu cabdilmelik lugtii oo dhan usoo cunay waxaa markaasi ay ku sheegi jireen alakala cudur markaa jirkus cunayo ayaa ku dhacay deedna markii loo geeyay dhakhaatiirtii loogu yeedhay waxa ydhaha lugta laga gooye mooyaane si kale uma ansaxayso lugti baa laga gooyey dabadeeto waxay yidhaahdeen taabicigaasi xataa habeenkaa lugta laga in allaha ka dhige hal habeen oo uu salaatuleil ka tegay lama arag maa taraka salaata leyl xataa fi hadihi leyla habeenka xataa lugtiisu ay go-an tahay oo xataa musakinaadkii qofka dejin jiray xanuunka ka yaran jiray inuu caba uu diiday ila berigaa kinina lama haysanine waxbaa qofka la waraabin jiray maskaxdiisa doorinaya deedna wuxuu wax maskaxdeeda dooriye marna ma ogeli xataa markii lugta laga goynayey wuxuu hi salaad baan gelayaaye markaan salaadaa galon lugta iga gooy aniga laakiin inta ka horeysa ani wax cabo khamri ama wax markaa maskaxdeeda dooriya abada marna cabi maayo isagoo saa usoo taagin ayaa salaada u galay deedna markaas isagoo salaada ku jira lugti laga gooye waxaa laga goyna mataqaanaa miishaar baa lagaga goynayaa hilibkiisii dhex qaadaysa oo haddana laftii xaquuqaysa intay waxaasoo dhan jaraysa haddana salaad buu ku jiray kamaan warhaynin lianna qalbahu kaana mucallaqan birabbi qalbigiisu rabbigii buu ku xidhiirsanaa salaadeenna qalfoofka oo kala ma ahayn salaadiisu istiqaamadu markaas waxa weya amarkii iyo nahyigii laguu dhigay inaad ku toosnaato wixii lagaa rabay in lagaa helo wixii aan laguu diidayna inaad ka tagto taas markaas waxa weyaan istiqaamo la yihahda haddii kale adigaa markaas waxa weeyaan naftaadii dulmiyey oo dhibaato gaadhsiiyey xadiidka ku saxiga can abi cabdillaah jaabir bni cabdillaahi alansaari radia allahu canhu ana rasuula llahi sal llahu ana rajula sa'la rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam faqaal ara'ayta ida sallaytu almaktuubaat wa sumtu ramadaan wa axlaltu alxalaal wa xaramtu alxaraam walam azid cala dalika shayئa adkhulu ljannata qaala nacam rawaahu muslim jaabir bni cabdillaahi wuxuu ihi nin baa rasuulka weydiiyey wuxuu ku uhi ara'ayta bal waxaad ka warantaa idaa sallaytu lmaktuubaat haddii aan tukado salaadihii la igu faral yeelay wa sumtu ramadaan ramadaanna aan soomo wa axlaltu alxalaala xaaraan xalaashii markaasi waxa weeyaan aan aaminayn xalaal tahay wixii aan kala iman kara aan kala imaado wa xaramtu alxaraam shaygii xaaraanta aanaan aaminayn inuu xaaraan yahay dabadeetna aan ka fogaado walam azid calaa daalika intaa aan kuu sheegay in aanan ka kordhinin aadkhulu ljannata walam azid calaa dalika shay-an intaa aan kuu sheegay aanan waxba ku darin aadkhulu ljannata janno ma gelayaa qaala nacam haabuu rasuulku yuhi sala allahu calayhi wasalam waayahay waa ka idinku daray macnaa xaramtu lxaraam xaaraantii aan xaaraantinimaysto ay ijtanabtuhu aan ka fogaado wa macnaa axlaltu lxalaala xalaashii aan xalaashado waxaa looga jeedaa facaltuhu aan sameeyo muctaqidan anigoo aaminsan xillahu inuu bannaan yahay shaygaasi waayahay halkan waxaa rasuulka la weydiiyey su-aal su-aashaasoo dhan rasuulka allow wixii ilaahay gu faral yeelay haddaan la imaado wixii xaaraan ahaa anigoo xaaraan u aaminsan aan ka tago wixii xalaasha ahaana anigoo xalaal u aaminsan wixii aan samayn kara sameeyo wixii kalena dee inu xalaal yahay aan aamino janna ma gelayaan haabuu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam riwaayadka qaarkood waxaa kusoo aroortay ninkii inuu dhaqaaqay dabadeetana markaasi uu yidhi wuxuu ihi waladii nafsii biyadihi laa aziidu calaa dalika shay-a ilaa naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee intaa ka kordhin maayo deedna rasuulku sal allahu alayh wasalam uu yihi waxa weya aflaxa in sadaq riwaayaadka qaarkoodna dakhala aljannata in sadaq haddii uu markaa run sheego ninkaasi waxa weyaan jan uu gelayaa hadduu ka sheego macneedu waxa weeya markaas qofka waxna waa ziyaado waxna waa halkii ugu dambaysay inuu dhaafaan la ogolayn wixii waajibaad ee lagaaga baahnaa haddaad la timaado wixii sunno ee markaasi aan adiga lagugu waajibinin waxay ahayd wax dheeraado adiga kuu kordhaya oo darajooyinkaaga kor u qaadaya isla markaana waxay ahayd waajibaadkaaga wixii ka nuqsaama mid kuu kabaysa lakin haddaad waajibaadkaagii kasoo baxdo xaaraantii wixii lagaa xaaraantinimeeya ka fogaato janno waad gelaysaa saasuu markaa macnahu tilmaamaya mana sheegaya xadiidku in la in la yaraysto waxaa la yihahdo sunanka iyo rawaatibta sunanayaasha ilaahay subxaana wa tacala inoo sunneeyey waayo ma garan karaysid waajibaadkii laguu diray sideeda miyaad uga soo wada baxday isaguma soo wada bixin waa shay aanu qofku garan karin hadduu xataa ku dadaalo xaqii ilaahay ulaasina markaasi uma gudi karo sidaa darteed sunnayaasha inaad kordhisataa way fiican tahay xadiid baa inoogu iman doonaa sheegaya inuu addoonku camaluu qabta ilaahay inuu u jecel yaha wixii uu ku faral yeelay wamaa taqaraba ilaya cabdii ee axaba ilaya mima iftaradtuhu caleyh addoonkaygu iguma soo dhowaado wax ka khayr badan wixii aan ku faral yeelay walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxiba addoonkaygu ka zuuli maayo inuu nawaafisha iyo sunnayaasha iigu soo dhowaado ilaa aan ka jeclaado marka waxay keenaysaa nawaafisha aan samaysaa ilaahay inuu ku jeclaado subxaana wa tacaala nawaafisha markaa ha ka tegin hase yeeshee qofka isagu sunnayaasha intuu iska daayo waajibaadka ku gaabsada xaaraantiina ka fogaada kaasi janno waa gelayaa waayo inta ilaahay ku farayeel inuu la yimid wixii laga xaaraantinimeeyeyna qofkaasi uu ka tegay bay markaas waxa weyan ka dhigan tahay waxaa kaloo xadiidka culimmadu ay ka qaataan salaadahan faralka shanta ah ee soo wareegaya mooyaane salaado kale oo soo wareegta ah habeenkiiyo maalintiioo waajib inaanay jirin habeenkiiyo maalintii salaado kale oo soo wareegta ahi inaanay jirin bay ka qaataan hadday jiri lahayd rasuulka markuu su-aasha weydiiyey wuxuu ka odhan lahaa shantan maktuubaadka amaahee kuwo kalea jira rasuu ka odhan lahaa deedna wuu sheegi lahaa taa iyo taa iyo taas ayaa markaas laga tegaya ta marka culimada qaarkood ba waxay dhahdeen salaatuleylku waa waajib gaar ahaan witridu waa waajib bay yidhaahdeen taasina markaas xadiiskan wuxuu tilmaamayaa inaanu qowlkaas sax ahayn oo aanay waajib ahayn witridu laakiin ay tahay sunnatun mu'akada sunno adag adag oo aada loo adkeeyey tahay qofku inuu ka tagana aanay ku habboonayn culimada qaarkoodna waxay dhahdeen se imaamu axmed man taraka alwitra saqatat shahaadatuh aw lam tuqbal shahaadatuh qofkii markaasi waxa weyaan witriga ka taga habeenkii tukan waaya shahaadadiisa lama aqbalo markhaatigiisa lamaba aqbalaba waa rajulun suu bay yidhahdeen waa nin xun bay yidhahdeen qofkaas saas darteed salaatuleylka ama witriga in qofka uu ka tagaa ma fiicna laakiin ma waajibba waajib maaha sida saxiixa ah ee culimada markaas waxa muslimiinta badidoodu ay u badan yihiin maxaa laga wadaa axlaltu lxalaal xalaash aan xalaashado madaa alaal madaa xalaalaynaya shayga xalaasha ah waxaa loo jeedaa inaad aaminto shayga inuu xalaal yahay ko wixii aad la imanaysa xalaashaa ka mid kugu soo hagaagane inaanad markaas waxa weeyaan ka joogsanin xalaalnimadiisa aad u samayso marka la leeyahay markaa xaramtu lxaraama xaaraanta inaan xaaraansadana waxaa loo jeedaa wixii xaaraantaa inaad aaminto inuu xaaraan yahay isla markaasina xaaraantnimadiisaa si aad uga tagto shayga haddaad ka tagto adigoo aaminsan inuu xalaal inuu xalaal yahay oo aanu xaaraan ahayn waxba kuu tari maysa ka tegitaankaad ka tagtay bal waxaa lagu laga yaabaa inaad mararka qaarkood ku gaalowdaba shay xalaala oo xalaalnimadiisa la isla waafaqsan yahay ama xaaraana oo xaaraannimadiisa la isku waafaqsan yahay haddaad adigu cagsiga ka dhigto inaad ku gaaloodaa laga yaabaa sa sheekh islaam taymiya uu tilmaamay wamataa axala alxaraam almuttafaqa calayhi aw xarama alxalaal almuttafaqa calayhi kafara biitifaaq qofku hadduu xalaashado shay markaasi xaaraan oo laysku waafaqay xaaraannimadiisa ama markaasi waxa weya uu xaaraantinimeeyo shay xalaal oo xalaalnimadiisa laysku waafaqsan yahay wuu gaaloobayaa buu sheekhu raximahullah culamadu islo ogeli inuu gaaloobayo marka waxa weeyaan shay xaaraana weligaa ha iska fudaysanin aa qaarkood baa shay xaaraan oo intaasoo daliil ku soo aya aaya ruux iska odhanaya waa xalaal ilahay wuxu ui walaa taquluu lima tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi اlkadiba laa yuflixuun ha iska odhanina waxay carabadiinu idin qurxiyeenoo beena kaasi waa xalaal kaasina waa xaaraan litaftaruu cala allahi alkadib si aad ilahay ugu been abuurataan ina aladiina yaftaruuna ala allahi اlkadiba laa yuflixuun kuwa ilaahay ku been abuurtaa ma liibaanaan buu rasuulku iyuu ilahay yihi subxaana wa tacaala waxaa culimmadu ay yidhaahdeen culimadii salafku waxay aad iyo aad iskaga ilaalin jireen inay shaygaas waa xalaal shaygaasna waa xaaraan iyagoo arkaya inuu xalaal yahay iyo isagoo arkaya inuu xalaal yahay waad arkaysaa salafkii in badan iyo hadalada ay kusoo noqonayso akrahu dalika shaygaa waan karaahiyeysanayaa makruuh shay la karaahiyeysta weeyaan shay xalaal xaaraana ogyihin bay saa odhanayaan ujeedadeeduna aayaddan ka baqanayaan ilah uhi walaa taquluu lima tasifu alsinatukum lkadiba hada xalaalun wahada xaraam raggii culimmada ahaa ee xalaasha iyo xaaraanta kuwii kala soocayay ahaa ilaahay subxaana watacaala markuu inoo sheegay iyaguna inoo cadaynayay markaysaa uga baqanaya adiga maxaad u malea miskiin yara gaar ahaan markaad daalibulcilmi tahay in arrintaas waa halis weeye ninka daalibulcilmi waxaa la yidhi cilmiga ama masaa-isha la weydiinayo zaawiye yar buu ka arkaa gees yar buu ka arkayaa masaa-isha ninka caalimkiina wuxuu ka dhigay nin meel buura dul taagan masaa hoostiisa taalo buurtan hoostiisa ka wada daalacanaya adig waa la masle yaroo weydiiyey kelmad yaroo beli ka maqashay keliya inay maskaxdaada kugu jirto laakiin ninka caalimka wuxuu eegayaa kelmadan iyo wixii ku hareereysan maxaa shuruud u yaalla maxaa mawaanicma hortaagan waxyaalahaas buu isagu qiyaasaya markaa iska degdegin weliga xaaraanta iyo xalaasha iska ilaali inaad si yaroo saalanska taado shaygaasi waa xaaraan shaygaasina waa xalaal waa halis way arinta noocaasi waay xadiidka ku sixiga can abi malik alxaarith bni caasim alashcari radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alطahuuru shatru liimaan walxamdu lilahi tamla'u lmiisaan wasubxaana allahi walxamdu lilah tamla'aani aw tamla'u maa bayna alsamaai walard walxamdu lilah wsalaatu nuuru wاsadaqatu burhaanu wاlصabru diyaaءun wاlqur'aanu xujat laka aw calayk kulu اnnaasi yaqduu fabaa'icu nafsah famuctiquha aw muubiquha rawaahu muslim wuxuu yihi abi malik alxaarith ibni caasim alashcari radia allahu canhu rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam alطahuuru shatru liimaan tahuurka iyo tahaarada iyo nadaafaddu waa iimaanka barhkii iimaanka barhkii walxamdu lilaahi ilaahay oo loo mahadnaqaanaa tamla-u lmiisaan miisaanka ayay buuxisaa inaad alxamdu lilah tiraahdo miisaanka ayay buuxinaysaa wa subxaana allahi walxamdu lilah labadaasoo la israaciyaana tamla-aani waxay buuxiyaan aw tamla-u ama waxay buuxisaa maa bayna asamaai waalard dhulka iyo cirka inta udhaxaysa waasalaatu salaadii nuurun wa iftiin wsadaqatu burhaanun sadaqadiina waa cadaan iyo caleeshaan waa daliil cad caleeshaan wasabru sabirkuna diyaaun waa isaguna waa iftiin waalqur'aanu xujatu laka qur-aanku waa xujo ayuu adiga kuu yahay aw calayka ama adigu xujo kuu yahay kullu nnaasi dadka dhammaantood yaqduu way ka lahayaan fabaa'icu mid naftiisii bayco la gelay fabaayicu nafsahu mid naftiisii iibinaya ayay dadkii markaasi yihiin oo dadkii markii kalahaan fabaayicu nafsahu waa mid naftiisii iibiyey oo fa muctiquhaa waxay u qaybsana markaasina muctiquhaa mid xoreeya iyo wa muubiquhaa mid halaaga kullu nnaasi dadka dhammaantood yaqduu way kalahayaan fa fabaayicu nafsahu mid naftiisii iibiyey oo fa muctiquhaa xoreeyey aw muubiquha ama se halaagay saas labadaas dadku u qaybsamayaan waayo xadiidkani wuxuu sheegay qodobka koobaad fadlu aahaara ahaaradu fadliga ay leedahay wa annahaa shucbatun min shucab aliimaan iyo inay tahay markaasi shucabka iimaanka mid ka mid a shucabuliimaanna maxaa laga wada cadashaan laamaha iimaanka uu leeyahay mid ka mid a looma jeedo marka le shatru aliimaan iimaanka laba marka loo qaybiyo waa qeyb looma jeedo ee waxaa loo jeedaa qeybaha iimaanka qeyb ka mida weeyaan macnuhu waa saas iimaanku imsuu qaybsami jiray saaadiista qaarkood ku marteen bidcun wa sabcuuna shucba aw situuna shucba dhowr iyo toddobaatan qeybood buu qeybsamaa baa layidhi markaa shucbooyinka ee laamaha u qeybsamayo mid ka mida weeyaan markaa tahaaradu marka waxay kuu sheegaysaa diin lislaam inay tahay diinu nadaafati waatahaara diintii nadaafadda iyo tahaarada inay tahay ama aladyaan lukhraa diimahan kale in badan oo ka midi wasaakhada iyo markaasi waxa weeyaan uskaga ayaabay u haystaanba wax wanaagsanba maanta kuwa nebi maxamed caayaya sala allahu calayhi wasalam ee reer yurubiya markaa faransiiska iyo kuwa la halmaalaa beryo dhawey dhawey dhaweyd jirhkooda uskaga uu leeyahy waxay u haysteen inuu jirku ku caafimaadayo beryo dhaweyd bay ahayd markasta xaalkooda uu ahaa wuxuu sheekh la odhan jiray ibraahim atartuushi u odhan jiray wuxuuhi waxaan maray dhulka iskandanaafiyaanka wakhti hore weeye wuxuu ihi markaasi fara-aytu unaasan ashbahu bilbahaa waxaan la kulmay o dad aad moodda bahaa iyo xoolo mayeedhaan aad moodda ayaan la kulmay sida ilahay ba ku sifeeyey subxaana wa tacaala in hum ilaa kalancaami bal hum adalluu sabiila wuxuu ihi markaasi insadala shucuuruhum calaa wujuuhihim timahoodii wejiyadooda ayay kusoo degeen oo iskama hagaajinayeen wuxuu ihi markaasi waqad calaa calaa ajsaadihim alwasakh jirhkoodiina waxaa ka dul buuxsamay wasakh wuxuu ihi markaasi wakaanuu yazcumuuna ana alwasakh alladii yacluuhum min caraqihim tasixu bihi abdaanuhum waxay aaminsanaay buuri wasakda dhididkooda ka dhalata ee jirkooda ku dhegsanee dul saaran inuu jirkoodu ku caafimaadayay aaminsanaayeen wa kaana axaduhum wa kaanuu laa yugayiruuna hiyaabahum wuxuu ihi xataa tanqatica calayhim dharkana iskamay bedeli jirin ilaa ay ku dul wa kaana axaduhum laa yaktasilu fi sanati maratan aw maratayn midkoodna sanadkii muu maydhanay bui hal mar ama laba jeer mooyaane sanadka dhan ee soo wareegay hal mar ama laba jeer bay meydhan jireen buui markii andalos muslimiinta laga qaaday gabadhii markaasi waxa weeyaan madaxweynihii waktigaa markaasi waxa weeyaan ka talinay alfonso athamin la odhan jiray gabadhiisu maalintii xafladii ay qabanayeen markaas waxa weeyaan muslimiintii in laga guuleystay oo andalos lagala wareegay magaalada qornaato la odhan jiray waxyaalaha markaasi ay ku faanaysa waxaa ka mid ahayd annaha lam taktasil fii xayaatiha ilaa maratayn nolosheeda ima inaanay meedhan laba jeer mooyaane nolosheeda oo dhanba faan bay markaasi waxa wey arkaysiba oo ilaa markaas waxa wey nolosheeda dhanba laba jeer bay meedhantay maalintii markaasi waxa weeyaan eh, waxaan filayaa ay qaangaadhi miyahay talow iyo maalintii ay guursatay labadaa jeerba markaas waxawey meydhatayba waa dad xaalkoodu sidaa yahay ayaa maanta doona nebi maxamed ay caayaan calayhi salaatu wasalaam nabiyu tahaarati wanadaafa waa yahay tamla lmiisaan halkan inta kusii xigta sheekh wuxuu ku tilmaamay markaas rasuulku wuxuu ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam adkaarta iyo fadliga ay leeyihiin bal alxamdu lilah oo taa maxay ku yeelaysaa miisaankaaga qiyaamaha way buuxinaysaa subxaana allahi walxamdu lilah ad ku celcelisa maxay ku yeelaysaa waxay buuxinaysaa maa bayna asamaai walard fadligeediiy markaasi waxa wey ajarkeedu sidaasoo kale fadaail kaleo kusoo aroortayna way jirtaa subxaana allahi walxamdu lilah qofka boqol jeer maalinkii yidhaahdaa rasuulku wuxu uhi sala allah alay wasalam muxiyat xasanaat sayi'aatuhu wain kaanat midla zabadi lbaxr waxaa laga masaxaa dembiyadiisii oo dhan walow badda xoorkeedaba halay kaatabe badda xoorkeeda markay mawjaduhu is eryanayaan xoor bay baddu samaysaa xoorkeedaaba ha ekaada farabadnaanteede qofka waa lagaga dhaafaya waxaa loo jeedaa sakaa'irtii kabaairtu iyagu towbad bay u baahan yihiin laguma dhaafo iyaga xasanaadka ina alxasanaati yudhibna sayi'aat iyadu waxaad ku tacaluqdaa waa sayi-aadka yaryar oo ilahi wuxu uhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddii aad ka fogaataan dembiyada waaweyn sayi-aadka yaryar waanu idinka dhaafi doonaa waayahay waxaa la sheegay salaadu inay nuur tahay sabirkii inuu yahay markaasi waxaweyaan diyaa iyo iftiin inay sadaqadu burhaan tahay iyo cadayn qofka iimaankiisa caddaynaysa qur-aankii inuu xujo kugu yahay adiga ama markaasi waxa weeyaan adiga uu kuu yahay aqur-aan marka alqur'aan xujatu laka aw caleyka maxaa laga wadaa qur-aanku adigu xujo kuu yahay waa haddaad ku camal fasho aduu kuu doodi doonaa ama adigu xujo kugu yahayo haddaad ku camalfali weydo adigu kugu doodi doona qiyaamo markaas ku dacweyn doonaa dadkuna laba nooc bay qaybsamayaan qiyaamaha marka la yimaado ama idhaahdo adduunka